ilzaamu wanadf sadaqo oo markaas ka hor ku waajibtay maahan waa miduu asagu isku waajibinayo nadar baabkiis oo kale weeye isagaa isku laasimiyey oo isku waajibiyey waa sadaqa asal sunno aheed laakiin isagu uu isku waajibiyey wey laa tasadaqanna waan sadaqaysanaa oo sadaqaysanaa oo sadaqaysanaa bisadaqatin sadaqo faqaraja waa la baxay bisadaqatii sadaqadiisii ayuu la baxay waqti habeena ayayna eed markaas uu sadaqada qaaday taasna waxay ku tusaydaa ikhlaas inay ahayd sadaqada ikhlaaska iyo inay siri tahayna waxyaalaha rabbi ku aqbalay ka mid tahay xataa haddii qofkaas sadaqada uusan siin dadkii munaasibka u ahaa maadaama uu dadaalay ikhlaas iyo qarin uu ku dadaalay xataa qofkii uu la rabay hadduusan la helin ee uu qof kale gacanta u saaro ilaahay waa uu aqbalaya waxaana keenaya sadaqatu siri wاlkhlaas ayaa keena faa'iidadaas marka waqti habeenuhu qaaday sadaqadii faqaraja waa la baxay bisadaaqatii sadaqadiisii fawadacahaa wuxuu saaray fii yadi saariqin tuug gacantiis mid tuug ahaayo dadka isagu xadi jiray uu faraha ka saaray waa habeen madow ma ujeedo faasbaxuu dadkii waa waa beristeen yataxadauuna xaalo ay ku sheekaysanayaan tusudiqa waxaa wax lagu sadaqaystay calaa saariqin tuug tuug ayaa wax lagu sadaqaystay ayagoo leh ayay dadkii waa beristeen marka inay habeen aheeday ku tusaydaa marka hore sadaqada bixinaa inay wakti habeen aheed marka faasbaxuu waa waa beristeen oo ka dhignay yataxadauuna waa xaalayna waxaa kaloo banaan asbaxa naaqisa laga dhigo yataxadauuna khabarka laga dhigo fa asbaxuu dadkii waxay noqdeen yataxadauuna kuwa ku sheekaysanaa tusudiqa waxaa wax lagu sadaqaystay calaa saariqin tuug ka taas waa tacajub hadalkaas waa hadal oo la yaab tusaya taasuna waxay ku tuseen dadkaas sadaqadoodu waxay khaas ku ahaed biahli اxaajati min ahli اkhayr dadka baahida eelka u ah oo ahlu khayrka ayay sadaqada sii jireen qofka laba sifa isku darsaday inuu yahay qof baahan iyo inuu yahay qof ahlu khayr ah dadkaasay sadaqada sii jireen marka waa la yaabeen qofkan tuuga oo sadaqada la siiyey fiiri marka qadar allaa dhacay xugun alloo qadariyaa dhacay kana caroonin kama shallaayin uu ku raalli noqday ku raalli noqoshada qadaha iyo qadarka ilaahay lagu raalli noqdana asbaabaha ilaahay qofka cibaadadiisa ku aqbalay ka mida arrintii kama shallaayin markuu maqlay faqaala ninkii wuxuu yidhi allaahumma yaa allah allah laka keliga alxamdu maadu kuu sugnaatay calaa tasaduqii calaa saarixihi waxaan kaaga mahdinaa sadaqaysigaygii aan ku sadaqaystay tu ilaa wadaa ku mahadsan ilah waa ku mahadsan allaahuma ya allah allah laka keligaa alxamdu mahadu kuu sugnaata muxuuga mahdinaa calaa tasaduqii alaa calaa saarici ku sadaqaysigayga aan tuug wax ku sadaqaystay ilaahay wadaa ku mahadsan maxaa yeelay aniga iraadadaydu waxay ahayd qof saalixa sii laakiin iraadada rabbiya ahayd tuug inay gacanta u gasho iraadadii rabbiyaa socotay ilah walaa mahad iskale iraadadii alle iyo doonidtii alla meel martay taydi waa meel mari weyday alla wadaa awood iyo mahad iska leh marka qadaha alle iyo qadarka awuu ku qancay oo ku raalli noqday lama usan rabin tuug markaasuu dhaartay laa tasadaqanna wallaahi waa sadaqaysanaa oo sadaqaysana oo sadaqaysana bisadaqatin sadaqa kale taasna waxay dha culamadu waxaa laga qabaa haddii sadaqada hore meeshaad la rabtay aad la weydo in lagu celiyaa inay sunno tahay in lagu celiyo oo sadaqada lagu celceliyo wallaahi haddan sadaqaysana bisadaqatin fakharaja waa la baxay bisadaqatii sadaqadiisiiuu la baxay habeenuu la baxay haddana oo ikhlaas ayuu kutusayaa dad istusi maa magac kama rabo ammaan kama rabo ilaahu raalli ahaansha ka raba waana midaas miduu ku liibaana faharaja waa la baxay bisadaqatin sadaqadiisii fawadacaa wuxuu saaray fii yadi zaaniyatin gabar zaanigad a gacanteed gabar zaanigaduu faraha ka saaray wuxuu islahaa qof feecan oo dhowrsan aad gacanta ka saarti isagu saasuu rabo qof dhowrsan baahanna labadaas sifo qof isku darsaday asiidid islahaa gabar zaanigaduu faraha ka saaray ma yaqaan isagu faasbaxuu dadkii waa waa bariisteen yataxadauuna xaalo ay ku sheekaysanayaan tusaddiqa laylata xalay waxaa wax lagu sadaqaystay calaa zaaniyatin gabar zaanigad marka habeen inay ahayd fiiri gabar zaanigadaha waa yaab wey marka waa tacajub waa la yaabaya markaas faqaala ninkii wuxuu yidhi allaahuma ya allah allah laka keligaa mahadu kuu sugnaatay calىa zaaniyatin calىa tasaduqii calىa zaaniyatin ku sadaqaysigayga aan zaaniyad wax ku sadaqaystay ilaya odaa ku mahadsan maxaa yeelay iraadadaadiiya meel martay adaa qadaray oo doonay inay halkaas ku dhacdo sadaqadu anigana meel kalaan doonay taydii waa socaweyday taadiyaa socotay alla mahad adaa iskale alla adaa mahad iskale ilaah wuxuu doonaa socda maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun saasaa muslimiintu yidhaahdaa waxa alla doono waa sugnaana waxaan alla doonin aduguba doone ma sugnaanayo mar haddaan alla doonin iraadadii allaa socotay haddana wuu dhaartay laatasadaqana wallaahi waan sadaqaysanaho sadaqaysanaho sadaqaysana bisadaqatin sadaqo haddii marka meeshaad lafteed la weydo in lagu celceliyo sadaqada taasaa sunnaa fakharaja waa la baxay bisadaqatin sadaqadiisii waqti habeen ah ayuu haddana qaaday fa wadacaha wuxuu saaray fii yadi qaniyi mid taajir oo qani ah uu faraha ka saaray oo islahaa faqiir baahan oo miskiin ah oo taqi ah aad gacanta ka saarti markaasuu mid qaniyu gacanta ka saaray fa asaquu dadkii waa waa beriseeye yataxadauuna xaalay calىa aniyin ani ayaa wax lagu sadaqaysa walayaab wey faqaala wuxuu yidhi allaahuma ya allah allah laka keligaa alxamdu mahadu kuu sugnaatay waxaan kaaga mahdina calىa tasaduqii calىa saariqin tuug aan wax ku sadaqaystay wa calىa zaaniyatin aan wax ku sadaqaystay zaanigeed wa calىa qaniyin qani aan wax ku sadaqaystay ilaahay wadaa mahad iskale iraadadaadaa socota taydu waa socon weyday alla mahad adaa iskale fautiya ninkii waa loo yimid fii manaamihi waa ru'yo ru'yaa loogu yimid fautiya waa fautiya waa loo yimid ninkii fii manaamihi faqiila lahu waxaa lagu yidhi amaa sadaqatuka sadaqadaadii calaa saariqin tuug ah wax ku sadaqaysatay kaama qasaarin waa la aqbalay falacalahu tuugii waxaaba la arkaa an yastaxifa inuu uga dhowrsado can sariqati tuugnimadiisa waxaaba dhici kartaba inayba hanuun saba ugu noqoto sababoo qof dhan uu ku hanuunaba marka kaama kasaarina waa la aqbalay culummadan waxay idhaahdeen laba shay aa ugu waaweyn wuxuu ku libaanay waa ikhlaaskii sadaqada sirriga uu ku dadaalay iyo hogaansankii uu qadaha ilahay u hogaansamay labadaasa ugu waaweyn oo ka mida ah wuxuu ku libaanay wa ama zaniyatu zaanigadan aad ah, wax ku sadaqaysatay falacalahaa waxaa la arkaa an tastacifa inay uga dhowrsato anfina hasinihii oo awel bagaajo u geynayday oo aad sababba ugu noqoto inay ku hanuunto kaama khasaarin wanaaga sabab u noqonayn wa amalqaniyu qaniga falacalahu waxaa la arka an yactabira in cibraqaas oo is yidhaahdo maanta sidii loo qaybaayo maadayku soo gaarto adna waa la fadhidaa allaha waalka adaa ka haray war waa la tartamaa xaaku adiga kaa reebay muslim oo asaguu cibro qaato yaabo oo wixiisa bixiyo oo aad sabab ugu noqoto inuu wax sadaqaysto iyo khayr kaama qasaarin kaama qasaarin falacalahu waxaa la arkaa an yatabira inu an yactabira inuu cibro qaato oo fa uu bixiyo wax ka bixiyo mimaa kii wax ka mida acdaahu llahu ilaah uu siiyey caza alla qaalib ah wajalla alla weyn marka xadiidkaas culammadu waxay dhahan waxaa laga qaadanaa reer banu israa'iil sadaqadoodu inay khaas u aheed biahli اlxaajati min ahli اlkhayr saas darteeday ula yaabeen saddexdaa nooc waxaa kaloo laga qaadanaa qofka wax sadaqaysa niyadiisu hadday saalixa tahay sadaqadiisa waa la aqbalaa walow lam taqac ilmawqica yaysama meeshuu la rabay ku dhicine waa la aqbalaa laakiin hadday sunno tahay warku intaasuu ku dhan yahay hadday sake aheed laakiin ma ka gudayda culummada in badanoo ka mid oo ah shaaficiyado ka midta waxayhan ka gudi maydo hadduu ogaado hadduusan ogaanin dhib male laakiin hadduu ogaado inuu sadaqadii siiyey sideedii nuuc oo alla yidhi hala siiyo nuuc aan ahayn qof keliya oo aan sifo kalu ku qaatan ahayn uu faraha ka saaray waana ogaaday kama gudaydee wuxuu leeyaha qaniyo waxayga isii malhidi waa ka soo xisho karaaba markaasuu miskiin siinaya laakiin hadduusan ogaanin haddee xil kama saar abu xaniifa labada ka gudayda leeya isagu rawa lbukhaariyu imaamu lbukhaari wuxuu ka wariyey can caaishata radia allaahu canha qaalat caaisha waxay tidhi qaala rasuulullah rasuulka ilaah wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa anfaqat ilmar'atu haweenaydu hadday bixido min dacaami beytiha gurigeeda ay mas-uulka ka tahay waa guriga zawjkeeda min dacaami beytiha gurigeeda cuntadiisa wax ka mid ah hayra mufsidatin mid wax fasahaadine kayrkeed xaalo ay tahay kaana laha waxaa u sugnaaday haweentaas ajruha ajarkeeda bimaa anfaqad bisababi infaaqihaa bixinta ay bixidhay sababteeda ajar ugu sugnaaday walisawjaa ninkeedana ajru ajarkiisa u sugnaaday bimaa kasaba bisababi kasbihi soo shaqayntii uu xoolaha soo shaqeeyey sababteed walilkhaasini qofka khasnajigaah qaadunkaana milu daalika ajarkaasoo kale u sugnaaday laa yanqusu nuqsaani maa bacduhum gobolkood ajra bacdin gobolka kale ajarkiisa shayan waxba ka nuqsaamin maa xadiidkan nabigu wuxuu noo sheegayaa sal اlahu alayh wasalam haweenayda iyo qaadunka qofka ah ee shaqaalaha ah ee qasnajiga ah xoolaha ay bixiyaan hadday ku bixiyaan idanka qofkii xoolaha iska lahaa ayaguna ajaray kelayaan kii xoolaha lahan ajaru keelaya labada ajarna isnuqsaanin maya haweentu xoolaha ma bixi karo biqayri idni ninka xoolihiisa ma bixi karto xoolihii ninka laga hadlo idan la-aan ma bixi karto laakiin idan hadday ku bixido wey qaaduunka qofka ah ee shaqaalaha ee qof u shaqeeya xoolihiisii hayaana idan la-aan ma bixi karo laakiin idan hadduu ku bixiyo ajaru helay laakiin idanka culummadu waxay hahdeen waa saddex idanku waa saddex mid mid waa idan caam ah ninkii wuxuu ku yidhi xaaskiisii waxa aan ku dhibo xoolahaas aan ku dhibo bilkaa wixii un markaas ka go-a bixi masaakiinta sii martida sii deriska sii qaraabada ka xidhiiri idan caamhu sii waa bixi kartaa wixii caadadu ku dareersatay bixinayda qadarka caadadu ku dareersatay iyo curfiga alcaadaة muxakama idanna waa idan khaasa oo haddee xoolahan bixi uba yidhi gabadhii amase dadkan reer hebel iyo hebel iyo wax sii u yidhi waa idan khaasa kaas isna waa ku bixi kartaa saddex idanka kale waxaa la idhaha idan curfi ah caadada iyo curfiga iyo dhaqanka muslimiinta meesha degan waxay ku dareersadeen cuntada wax in laga bixiyo miskiin hadduu albaabka soo istaago xabad rootiya la siiyo canjeelo la siiyo kun shilin la siiyo wax saasay ku dureysday intiiyay bixidoo kama badin idan curfiyaha la yidhaahdaa asna hadda isagoo diidaaya ma aysan arag oo kama dareemin inuu ka xun yahay kama aysan dareemin idan curfiyaha la idan ay haysataa idanku waa saddexdaas marka idan khaas ah idan caam ah iyo midka curfiga ah shardi waxaa ah inaysan ka gudbin intaas haddii laakiin ay ogtahay inuusan raalli ka ahayn hal shay kama bixi karo oo si cadowga u yimi ah, hal kooba shahayga bix u yimi ah, waa ka duwan yahay muslimkii la yiqiin waa qof bakiil ah horahana ah, asagaa shaqaystay wixiina asagaa soo shaqeeyey waana bakiil xuri miskiin banaanka soo istaagay xabad canjeelaha iga sinaa xabad hoti ma banaana inay ka siido ila isaga ala wiiis qof wixiisana laguma xadgudbi karo idan la-aan ah, ma banaana ama waxay aragtay marku ay sii tegto isaga isbedelay asalka ah, hadlima ah, laakin wejigiisina ma isbedelay markay miskiin wax u taagi tegtada ma banaana inay bixido marka bixintu waa inay idan hesha iyo raalli ahaansho idankuna saddexdaasuu ku yimaada waa mid idan caam ah idan khaas ah iyo idanka curfiga ama caadiga dadka muslimiinta waxyaalaha la yaqaan in la bixiyo gabdhuhu bixiyaan oo cuntadii guriga tibay laga bixiyo waxa weya miskiin xabad rootiga la siiyo waxa weeyaan biyihii la bixiyo kaas waa la bixina maacuunta iyo guri alaabta guriga looga dhaqmo derisku markay soo doontaan ayadu kuma jirto waa waajib in la bixiyo mana la diidi karo isaguna uma banaan inuu diido waa waajib cadaabana ilaahay u ballan qaaday dadka isku diida cidda deriska hadday alaabta soo doontaan oo alaabta guriga looga dhaqmo ee digsiga iyo koobkii iyo saxankii iyo war alaabtaas masiya hadday yidhahdaan asaysan macaasi ku samaynay ah, mactamay dhigayaan shala laga dhintay maanta geelaa qalan digsi weynaa ku yaalla keen gogosha keen saxanka keen ma banaana waa xaaraan ilah wuxuu leeyahay walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan dembi iyo xadgudub ha isku gacan siinina ma banaana laakiin hadday waxa weye xaflad kaley leeyihiin aroosay leeyihiin waxay leeyihiin waqlal waxay leeyihiin wax kaleeto martiyaa u joogta ayagaaba dantooda gurigooda uga le ma loo didi karo waa in la siiyo ah, cadaaba alla u ballanqaaday dadka dido wayamnacuna almaxuun ah, weyn iyo waadi jahanamo ku yaalla alla u ballanqaaday dadka diida ma banaana in laisku diido marka cusbadii biyihii maacuntii miskiinka banaanka taagin wax yarka la siina waxaasoo dhan gabadhu waa bixine saddexdaas idan markay mid hesho qaaduunka qofka ah qasnajiga qofkan hantidiisa haya shilin kama bixi karo idan la'aan laakiin asaguna saddexda idan mid hadduu helo waa ku bixi kara ah, waaba u fasaxo dhegayso miskiinkii yimaada u gacantaa idan cadu haysto caam idan caam ha la siiyo qasnadi qasnadu ku hayaa baqaarkuu joogaa markaas idan caam ha la siiyo ale masaakiinta timaanta haygu qadin sii ana dadka qaraabada yimaada sii ibana lsi caam ama mid khaasaa lsi ogaa lacag inta loo dhibaalay lacagtaas bixi waa mid khaas amase curfiga ku darsa muxuu yiqiinay baqaarkan ninka iskale inta xoogaa lacaga soo sarifto oo meeshaas igu masaakiinta maalin walba sii ji tad soo sarifoo meeshii igu iska tegay saaka dan yeela bixina kuma dhihin waa bixini hay curfiga alcaadatu muxakama waa bixine ajirkaagaad ma leeda marka saddexda midii la helaa lagu bixinaya laakiin idan la'aan maya idan la'aan maya idan markii la helo ayaa lagu bixinaa culummada gabal waxay yidhaahdeen macaamka maxaa loogu qasisay idaa anfaqat ilmaratu haweenaydu hadday bixido min dacaami baytiha waxaa la yidhi cuntada dhaqanka muslimkay ka mid tahay in wax la ogolaado sida dabiiciga muslimiinta lagu yaqaan cunto bisnin qof wax laga siiyo waa ogol yihiin raalligina ku yihin laakiin lacagta iyo waxyaalaha qaaligaa bukliga asala saas darteeda idan la'aan lama bixin karo ah, idan la-aan lama bixin karo ayra mufsidatin mid wax fasaadina ayrkeed xaalay tahay waa maxeen intii la yiqiin in miskiinka la siiya ka badan hadday bixido oo meesha caruurtii ku qabdo oo qaabkii ugu talagalay ninkaanu qorshii ugu talagalay meesha ay ku qabdo xaaraanay noqon ma banaana waa mfsid markaa fasaada lyii waxaa la rabaa biilkii loogu talagalay guriga inuu meel maro noloshii loogu talagalay laakiin martiyaa timid waa laga siinaa martiyaa timid waa laga siinaa miskiinka wixii loogu talagala laga siinaa wax oo xadgudub ah oo aan sidii loogu talagalay ka badan weeye fasaadku fasaadku waa midkaas hadday marka bixido ayadoon xajki ka gudbin oon caadadii ka gudbin kaana lahaa waxaa u sugnaana ajra ajarkeeda bimaa anfaqad bisababi infaaqihaa bixintay bixiday ajarku hele walizawjihaa zawjkeedii soo shaqeeyeyna ajru ajarkiisa u sugnaaday bimaa kasaba bisababi kasbihi asna shaqayntii uu soo shaqeeyey a ajarku ugu sugnaaday walilkhaasini khasnajigana milu daalika ajarkoo kale u sugnaaday laa yanqusu nuqsaamin maa bacdun gobolkood ajra bacdin gobolka kale ajarkiisa shay-an waxba ka nuqsaamin maa albukhaari bukhaari qaala wuxuu yidhi muxuu sidaan ugu bilaabay macnaha bukhaari xadiiskan isagoo mucallaqu meesha ku sheega oo sanad sheegi ah, marka meeshu awel saxaabiga ka bilaabayey sidii bukhaari u yidhi u keena maxaa yaele xadiiskan isagoo mucallaq ah oo uusan sanad sheegin bukhaari uu sidan u keenay inkastuu meel kale isaga uu sanadkiisa xadiiska ku sheego ku wasliyey oo xadiiska waxa weeyaan meelna mucallaq uu keen marna waa wasliyey eh, waa wasliyey oo wuxuu ku wasliyeyba min xadiis abi hurayra isagoo ah ayuu wasliyey xadiiskan البخاaري بخاaري قاaل wuxuu yihi قاaلa رasuuل اللhi رasuulka all wuxuu yihi صلى الله عليه وسلم maن أkذa qofkii قاata أمواaل الناaصi dadka maalyaalkooda يuriidu xaale uu doonayo إتلاaفa maalyaalkaas inuu baabi'iyo أتلفahu الlah ilaahay baa baabi'iya إلaa أن يkuuna inuu yahay maahane مacروuفa qof lagu yaqaan بصبر waxaad moodaa xadiiskii inuu weli socdo xadiiski waa dhammaad man akada amwaala الnaasi yuriidu itlaafa atlafahu lah halkaas ku egi hadalkan ilaa an yakuuna macruufan waa mustan mustana minhugiina maba noogu qorna meesha hadal bukhaari leeyaha laga soo reebaa baab oo bukhaariga wuxuu u qoray sidaan baabun laa sadaqata ilaa can dahri qinaa waman taصadaqa wahuwa muxtaaju aw ahluhu muxtaaju aw calayhi daynun fadaynu axaqu an yuqضىa min aلصadقة واlcطqi واlhibati wahuwa radd عalayh laysa lahu an yutlifa amwaal الnaas markaasuu yihi waqaala nabiyu salى اlahu alayه wasalam waqaala nabiyu salى اlahu alay slam man akada amwaal الnaasi yuriidu itlaafa atlafahu اllah ilaa an yakuuna macruufan hadalka hore oo aan akrinayey aan mustana minhugi hadalka hore oo ah baabun laa sadaqata ilaa can dahri dina sadaqo sharci ma ahaanin ilaa qofku wax uu ka maarmo maahan waxaa la rabaa markaad wax la baxaydo waxaas inaadan hadhow ka shallayn qof cibaadadiisii ka shallaya waa khasaaro cibaadadaasi haddaad ka shallaydo waa baaba waxaa la rabaa wax aad ka sabri karto inaad bixido oodan hadhow lahayn maxaan iskaga baxshay waa arka maanta wayga caddahay waa inaadan taas marka labay mid ku imaan karta inaadan ka shallaayin o tan koowaad inaad ta wixii qaybido qaybna bixido qaybna la harto ood ku deeqtoonaato qaybtaas saas waa ku imaan kartaa saas darteedu bukhaari yihi qofka bixiya isagiyo baahan ama ehelkiisiyaa baahan amase daynaa lagu leeyahay waa inuu daynta bixiya daynka xaqnimo badan sadaqaa isagaa ka xaqnimo badan addoon la xoreeya isagaa ka xaqnimo badan in qof wax la siiya isagaa ka xaqnimo badan qofkaasna sadaqadaas laga aqbali ma culummaduna waa ku ijmaaceen qofka daynka lagu leeyahay xoolihiisu haddaysan daynka ka badnayn sadaqadu xalaalba uma hamo maba u banaana sadaqa suma inuu la baxo haddii xoolaha uu hayo iyo daynka lagu leeyahay daynku badan yahay ama ay isla eg yihiin waa xaaraan qabcan inuu sadaqa bixiyo sababtoo ah xoolaha uu hayo isagu maba dadka daynka kulahaa iskale xaqiiq ahaan waa saas mar haddii daynka iyo xoolahan hayda aysan kala badnayn ama dayn kuma badan yahay markaa sadqa maba bixin karti ijmaacuna kusoo naqliyey ibnu badaal sida xaafidku fatxibaali ku sheega xaashiyadan inkugu sug marka qofku waa inuu saas yeelaa qofkuna xaq uma leh inuu dadka maalkooda baabiyo asagoo saba ka dhigana sadaqo oo waa maxe laba shayba waabi daynaa lagugu leeyahay markaasaa le sadaqan la baxa hadhowna wax aad daynkii ku guddo ma haydin ee dadka maalkoodi ad baabi'ine sadaqa kuma banaana marka waa kaa xaaraan mideeda kale dadaa markay arkaan ayadoo wax la sadaqayna aan isceli karin markaasuu dayn qaadaa uu leeyahay si isii dayn aan sadaqayste haddaad meel aad ku og tahay daynkan xoolo aad ku bixido waa aad fiicanta waana asiibta haddaadan meel wax ku ogayn dadka xoolahooda meed ku baabi'e sadaqo waa xaaraane waa dulmiye ilaahaa ku baabi'ina ma banaana daad meel waxaad ku bixida ku yaaliin ood xoolo meel ku ogta waa qaadan kartaa dayn waana sadaqaysan kartaa meesha manaasimka markaad arag yay qayrku ku dhaafin laakiin xoolo haddaadan meel ku ogeyn dadka inaad tidhaado xoolihii hadda waa sadaqeeyey haddana ma hayo dadka hadda xaq uma ligi waxooda inaad sadaqeeyo ah, waxaagaa sadaqaysan karti dadka xoolahooda kuma baabi'i karti waxaa kaloo xadiiska soo galaa qof kasta oo dayn qaadana waa laba qof ka murugsan oo inuu bixiyo ku talagala oo isla saas aad ku bixido iyo qof ah haygu tagto daygu qofka u qaadaayo horta hay gagsho qofkaas ilaahay baa baabi'iya waa qofkaas qofka cuquubadu ku dhacay waxaa la rabaa dayn markaad qaadaydo ku talagal inaad iska bixido ah, ku talagal aad ku talagelaydo oo aad isleeda waana bixi karta ilaa hadaadan bixi karin ogta inaadan bixi karin waa macnaheedu haygu tageen xooluhu marka ilaahay baa ku baabi'inaya marka ah man akhada qofkii qaata amwaala naasi dadka maalyaalkooda yuriidu xaalu doonayo tilaafa baabi'intooda atlafahu llahu allaha baabi'iyo qofkaas ilaa an yakuuna macruufan bisabri baabkiyaa laga reebayaa qofka xoolihiisa ma wada bixinaya ilaa intuu bixina inuu ka maarmo maahane ma wada bixinayo ilaa an yakuuna inuu qofku yahay maahane macruufan qof lagu yaqaan bisabri haddii qofkaan uu ishubo naftiisu waa naf saabirad ah oolii soo bixi karo maxaa yeelay waa uu ogyahay hadhow ka shan laayima waa ku faraxsay inuu baxi naftiisu saabirad wey xoolaba uma harin waa bixi kara oliis waa bixi kara fa yuiru waa ka dooraya calaa nafsi nafsadiisa walow kaana bi khasaasatun gaajo daranba ha ku sugnaatee gaajo darana xataa hadday ku sugan tahay naftiisu inta ka qaado uu dadka kale siina mar hadduu saabir yahayna saas waa u banaanta oo uusan hadow shallayto iyo midna ka cabsanayn oo qof iimaankiisa ilahay u xoojiye wey ka ficli abibakri radi allahu canhu sida abubakr sameeyey oo kale abubakr sidiq radi allahu canhu sida uu sameeyey abu daawuudaa wariyey xaakimaa wariyey abu daawuudaa wariyey xaakimaa wariyey tirmidiyaa wariyey waana saxiixiya abubakr xoolihiisoo dhan ayuu maalin sadaqiyey oo usan hal shay kala harin nabigaaba weydiiyey sala allahu alay slam maxaad uga soo tagta ilmihii ilah rasuulkiisa ad soo tegi dhammaan waa bax xoolihiisa lakin saabiruha lagama cabsaa inuu ka argado ama ka shanlaayo xiina wktigii taصadqa abubakr uu sadaqaystay bimaali maalkiisa wakadalika sidaasoo kale aafara ansaaru ansaartu waa u dooreen xoolahoodii almuhaajiriin muhaajiriintay u dooreen waa u dooreen inta iyagu naftooda ka qaadaan iyagoo gaajoon ay muhaajiriinta sii jireen muhaajiriinta sii jireen qofkaas marka u banaantahay saafiriinayn ahay bal ansaarta qaara waxau sameeyey caruurtiisa cashadii loogu talagalay uu caruurtii yidhi islaamta waxa weeyaan hurdisii hurdisii markay hurdaan seexi asagiina waa qaday haweentiina waa qaday martigii rasuulku usoo dhiibayuusi marka qofka noocaasa u banaantah oo sabar kale taagn haddaadan safri karin waxayso wanaha nebiyu nabigu waa reebay sal اlahu alayh wasalam can iطaacati اmaal maalka in la dayca nabigu waa reebay maal dayciddu waa laba macno in qofku maalkii meelaan nacsi ka imahayn ku baxsho inuu baabasho baduu iskaga shubo ama waa gubay kun shil inaad soo bixiday markaasaad jeexjeexday mufsid fi ardiya waana idaacatu maal waa kun shilin ma banaan waa xaaraan qacan waa fasaad tan labaad fasaad iyo idaacatulmaal waxay dha maalka dad ku bixido waxaan nacsi lahayn waxaan nacsi lahayn oo aan nacsi xalaala lahayn dad qamre ku cabto dad sigaar ku cabto dad tobaako ku cunto haddaad ku qayisho waa idaacatulmaal nacsi male dhibaatuu leeyahay mubaderaad tahay ina almubadiriina kaanuu ixwaana shayaadiin shayaadiinta walaalkoodaa tahay marka kaana ayaanu lirabihi kafuura hayaankuna rabbigiis waa ka camalka dhaca marka shayaadiintaad walaalata xoolihii alla ku siiya inta sigaar ka bixido aadab ku shid waa qiiqa adigana sambabaha ku madoobaana xoolihii alla ku siiyayaad ilaahay ku caasina toobaakaad canka ku gashata qaadaad ku cunta soo ma jeed intaas cudur iyo balaayala marka xoolihii rabbi ku siiyeed rabbi ku caasiday mubadernimada iyo maal dayacnimada waa midaas labadaas nooc wey qofku inuu baabaasho iyo inuu ku bixiyo wax aan banaanayn oo nacfi lahayn wanaha nebiyu nabigaa reebay sala اllahu calayh wasalam can idaacati اlmaal maalka in la dayaco ayaa nabi moxamed reebay sala اllahu calayh wasalam xadiiskaasna bukhaariga saxiixiisa ku wariyay isagoo mawsuula weliba falaysa lahu qofka uma sugnaan an yudayica inuu dayaco amwaala naasi dadka maalyaalkooda bicilati sadqa sadaqo isagoo cillo ka dhigana waa sadaqay rabay iyo waxaas laguma baabii karo dadka maalkooda rawa bukhaariyu bukhaari wuxuu ka wariyey can saciid bni abi burda can abiihi can jadihi jadi saciid saciid ibni abi burda saciid ibni abi burda ayaa wuxuu ka wariyey can abiihi aabiis abi burda aabbihiis abiburda ayuu ka wariyey abiburdana wuxuu ka wariyey can jadihi jadi saciid saciid awowgiis oo abiburdo aabbihiis ah waa abu muusa alashcari cabdullaahi ibnu qayswi waa abu muusa alashcari marka saddex isdhaleen ayaa wax kala warinaya abiburd magaciisa caamir ibnu abi muusa alashcari a la yidhaahdaa caamir ibnu abi muusa alashcari abuusa aascarina cabdulaahi bnu qays aa la yidhahdaa kunyadiisuna abuusa aashcari saddex isdhaleen weeye marka radia allaahu canhum saddexdaba ilahay raalli ha ka noqdo ana nebiya nabiga sal اlahu calayه wasalam qaala wuxuu yidhi calaa kulli muslimin qof kastoo muslima korkiisa sadaqatuna ahaatay qof kasta oo muslim ah waxaa laga rabaa sadaqo inuu la baxo oo wax sadaqaysto aa laga rabaa faqaaluu waxay dhahdeen yaa nebiy allah nabigi ilaahayo faman lam yajid qofkaan helin wuxuu sadaqaystana sadaqa marka asal xoolaha ah waxyaalo kalena sadaqa waa noqdaan taas waxay dhahdeen culammadu waxay daliil u tahay qofka ardagaa ah, mas'aladuu fahmi waayo caalimkii u sheegay inuu yidhaha meeshaan ii kala saar waa fahmi waayo nabiga markuu yidhi dad kastoo muslima sadaqaa laga rabaa hadalkii mujmaluu noqday dadkii gabal waa heli karaan gabalna ma heli karaan nabigii kula soo laabtay waxay rasuulka allo qofkaan heli karin wuxuu sadaqaysta ka waran tan kaleeto hadalka asal waa in daahirka lagu xambaaraa maxaa yeelay sadaqada waxay ku xambaareen oo ay ku fasireen maal ah, markaasay yidhaahdeen ka waran rasuulka ilaahayo qofka aan maal heli karin uu sadaqaysto faqaale waxay dha yaa nebiyallah faman lam yajid qofkaan helin qaala nabigu wuxuu yacmalu waa shaqaynaa biyadihi gacantiisuu ku shaqaynaa fayanfacu waa anfaca nafsahu nafsadiisa ta qofku shaqeeyo waxaa sadaqaysta sidaasayna muslimiintu ay nabiga sala allahu alay slam markuu yidhaha sadaqa hala bixiyo inta waxaysata dadku ma fiiri jirin ee qof walba wuxuu ku dadaali jiray asagu inu waxla baxo markaasay inta duurka aadaan oo xaabo soo guraan qolyo soo guraan oo gadaan ay sadaqa la bixi jireen marka qofka adiga waxaa la sadaqay sii la yidhi adiga naftaadaa laga raba inaad ka fakerto saaad wax ula bixi laheed dadka xoolaha inaad fiiriyo tiraado ayaguna bixiyaan kuwaas adiga xilkaama saaran hadda kuu bixi maayaan hadday bixiyaan aduu wax ku heli maydi adiga taadi horta xal ah, adugu isdaber bal horta marka inta shaqaydood xoogaaga ku shaqaydo wax sadaqayso oo naftaada anfac fa yanfacu nafsahu anfacaa wayatasadaqu waana sadaqaysana qaalo waxay leedeen fain lam yajid hadduusan helin dad waxaa jira shaqadii aan helin ama aan awoodin oo jiis ah labada waa dhici karta adoo xoog le shaqo weydana waa dhacda ah, oo shaqo beelad ka aadan heli karin marka qofkaan heli karin ka waran shaqadii qaala nabi wuxuuri yuciinu wuxuu kaalmaynaa dalxaajati dan qof u saaxiiba baahi qof u saaxiib ah dalxaajahaasoo ah. almalhuufu la murugo ah, malhuuf waa almutaxayiru fii amrihi almutaxasir waa qofka arintiisa ku wareersan oo waxa weya hanlaysan oo lsaan yeela saan yeela malhuufku waa qofkaas waa almutaxayiru fii amri qofka arrinkiisa ku wareersan almutaxasiru ah, yaa ii gargaara saan yeela qof kale wey qof sidaasa uu raadsana ama waa la dulmiyey ama culaysaa misi kale u haysta qofkaasu inta raadsan uu gacan qabana sidaasaana sadaqaa sidaas ayaa sadaqaa qaalu waxay yidhahdeen fain lam yajid hadduusan helina qof hadda dhibaataysanaysa markaas oo wax la qaban karo hadduusan arag sadaqana waa laga rabaa muxuu samaynaa qaala nabi wuxuu uhi falyacmal ha sameeyo bilmacruufi wanaag falyacmal bilmacruufi riwaayad kalaa fasirayda riwaayad bukhaariga waxay ku soo aroortay falyamur bilkhayri dadka wanaagga ha u sheega xumaantana ha ka reeb daaci noqo wanaagga dadka u sheeg xumaanta ka reeb sidaasaa sadaqa dadkaad aragto oo wa oo qayrka ka daha kaale jamaacada tug waxa waya gabadh yahay xijaab qaado kaale meeshaan kitaab alwariya soo dhegayso meeshaan wacdiyaa ka jira kaale muxaadara inta ka jirta kaale meeshaan darsi alwariya kaale ka faa'idayso meeshaan dugsi qur-aanka lagu dhigtaa yaalle kaale qur-aanka dhigo dadka wanaagga ugu yaal xumaanta ka celi shirkiga ka celi bidcada ka celi dhiigga muslimka ka celi xanta iyo beenta ka celi zinada iyo tuugada ka celi xumaanta war iska daa war alla ka ba dadka wanaagga u sheeg afkaaga adeegso carabkaana alla ku siiyey waa sadaqe falyacmal ha sameeyo bilmacruufi e liya'mur bilmacruufi wanaagga dadka ha faro waliyadhan can ilmunkar munkarkana ha reebo walyumsig ha ka joogo can ishari shartan dadkana dhibkiisa ha ka celi dadka ilaahay ha dhibi gacanta ha ku dhibi carabkana ha ku dhibi ha dili ha dhicin ha caayin carabkaaga gacantaada ha ka nabadgaleen qalbigaaga iyo xaasinimada iska daa ha xaysin kuwa waxaysta kuwa wax ku dheer ha xaysin shartaana dadka ka celi fainahaa faina kula kaslatin min haadihi اlkhisaal arrin kastoo arrimahaas ka mida lahu qofka sadaqatuna u fainahaa kula khaslatin min haadihi اlkhisaal mid kastoo arrimahan ka mid a haddaad xoolo bixido haddaad qof dhibaataysan gacan qabato oo aad wax la qabato haddaad qof wanaag u sheegto haddaad qof xumaan ka celido mid kastaaba lahu qofka sadaqatu sadaqay u ta marka sadaqada xoolaha kaliya maahan ee wax la bax rawa الbukhaariyu imaam الbukhaari wuxuu ka wariyey can xakiim ibni xisaam radia allahu canhu qaala xakiim ibni xisaam wuxuu yidhi sa'altu rasuul allah rasuulka ilaahi ayaan weydiiyey salى اllahu calayh wasalam faacdaani waa isiiye rasuulka ilaahi wax isii aan idhi waa isiiye uma sa'altu mar kalaan weydiistay faacdaani waa isiiye uma sa'altu mar saddexaadaan weydiistay faacdaani waa isiiye nabigu wax uu haya maya ma dhihi jirin waa bixi jir uma qaala nabigu wuxuu uhi yaa xakiim ina haadaal maala maalkan khadiratu waa mid cagaaran xulwatun macaan shayga cagaaran iyo shayga macaan naftaa jecel macnaheedu waxa weeyaan maalka naftu waa jecesha maalka naftu waa jeceshahay ina haadamaala maalkan khadiratu waa mid cagaaran xulwatun macaan faman akhadahu qofkii ku qaata bisakhaawati nafsin nafta sakinimadeeda nafta sakinimadeeda waa maxe waxay tahay waa sahlanaan naftiisa oo sahlan oo damac iyo dadaal uusan ku jirin isagunma raadsan hanqaltaa kuma jirin waa loo keenay qofkii sidaas ku qaata oo saas maalka ku qaata burika lahu fiihi waa loo barakayna qofkii ku qaata bisakaawati nafsi sakaawada waxaa loola jeedaa suhuulatu nafsin bikayri xirsin walaa ishraafin calay mana weydiisan kumana dadaalin hanqaltaagna kuma jiro isagoo hanqaltaag iyo danac ka muuqan aa la siiyey waa qaatay ilaaha u barakayna ilaaha u barakayna wuxuu yidhi xaafidku taasu waxay ku tusaydaa haddii zuhdi la helo oo qofka asagoon danac ku jirin uu wax qaato zuhdigiisi waxba u dhibime zuhdigiyay ka mid tahay ilaahayna waa barakaynaa dhinac walba ilaahay ka barakaynaya khayr addunya khayr aakhira baa lagu helaa marka zuhdiga waman akada qofkii qaata biishraafin hanqaltaag biishraafi nafsin nafta hanqaltaaggeeda waxa weya ama waaba hadlay oo isiiyu yidhi ama waa istustusaayey waa laga dareemay wejigiisa inuu wax rabo lam yubaarak lahu fiihi loo barakaymo ilaahay u barakayma waana isku mid haddaad istustuska waxa weeyaan aad ilaa mogtahay afkuna waa hadlaa xaaladda qofkuna waa hadasha aad tiraa waan isii daad tiraa iyo haddaadan dhihin ee aad tiraa iska dhibaataysanahay iga caddahay markaasaas iyo saasaan iska ahay xaal allaa og waxaan ku sabraya allaa og qofnan aanu hadda wax ma weydiisto waa isku mid isku mid haba ma weydiisto mar haddaad baahidaadii ka warramaydo waxaa laysiiya meesha waa ku jirta marka haddaad afka ka hadasho iyo haddaad weydiido labadaas waa isku mid ilaahay kuu barakayma ilahay barakaduu ka siibay saas darteeda xadiiska bukhaariya muslim cumar ibn اkhadaab aan nabigu xoole siiyey markaas cumar wuxuu rasuulka allow dadka liitasi markaasaa nabigu qaacido weyn siiye fiiriye qaacidadaas nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam famaa jaaءaka min haada اlmaali wa anta غayru mushrifin walaa saa'ilin wixii kuu yimaado maalkan ka mida adoon hanqal taagayn oon damac kugu jirin qofnana aan wax weydiisan fakudhu qaado ha ridini lama ridiye qaado wamaala waxaan sidaas ahayn falaa tutbichu nafsaka naftaada ha raacsiin ha damaacin hana weydiisan marka qaacidadaas inuu qofka muslimkaa ku socdo xadiiskan macnihiisuna intaas qofkii su-aal aan u bannaanayn iyo damaacin ku qaata ilaahay u barakaymayo fakriu ka sii qaaday nabigaaba tusaanay fiiriya wuxuu yihi nabigu sal اlahu alay waslm huwa qofkaasu kaladii qofkii uu la mid yahay ya'kulu cuna walaa yashbacu aan dhergey saasuu noqona waqaada waqaada oonu ka sii qaada xoolaha qiimahooda moogta waa inaad ku nacfido waa inaad ku qabowdo ah, saas darteeda nabigu yihi sala allahu alay wasalam inama alghinaa qina nas warqaninimadu waa qalbigoo qanca laakiin haddaad wax kasta aruurido haddii fakri qalbiga kaaga jiro xoolahaas waxaan dhibahayn kama faa'iido qalbigiyaa kuhura beryaalkaad ka keeni laba sano kadibaa fakri loo dhimana qalbigaa kuholca marka xoolaha aad haydo waxaan dhibahayn kuguma yaalin kuguma yaalin marka qoobkaas wuxuu la mid noqonaa qof cunayo dhargiis walyadu culya gacanta sarayda waa gacanta waxbaxayda a khayru khayr badan min alyadi sufla gacanta hoosayda waa midda wax qaadayda laba gacmood midda waxbaxayda khayr badan ilahay agtiisa midda waxbaxaydaana midda sarayda ah qaara dabagediyen xadiiska yidhaahdeen qofku waa soo taaga saasaad u qaadee kan wax qaada ayaa khayr badan asma wa jira ma gacanta sarayda waa midda waxbaxayda ah, waa midda waxbaxayda wey midda hoosayda waa midda qaadayda waa midda wax qaadayda xadiidkan xaafidku masaa'il badana laga qaadanayo masaa'ilka laga qaadana waxaa ka mid ah qofka wax doonaaya mas'alada intaadan wax wixii ka qaldan looma sheego markaad wax kadibaa waxa ka qaldan loo toosiya fiiriya haddee markuu nabigu wax kadib wax kii u sheegay soo maa adoon wax siin haddaad tidhaahdo baryadan iska daa ama si aad uga bilowdo oo isleey waxbuu kuugu diiday marka mas'aladii maba kaa qaadanayo laakiin haddaad toosido kadib u toosido maasha allah waa qaadana masaladaas meel fiicanay ku dhacdo marka marka hore inta wax iska siidid kadib u toosi waxaa ka qaldan sidaas wy sidaas rawa الbخaariي can cabdاللaahi بni cmr radي الlahu canhu qaal cabdullah bin cumar wuxuu yihi qaala nebigu nebigaa yidhi sala allahu calayh wasalam maa yazaalu rajulu qofku ka suuli maa yas'alu naasa dadka inuu weydiisanaa wax yas'alu naasa dadka inuu wax weydiisanaa xataa ya'tiya ilaa u yimaada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha laysa fii wejihi wejigiisa xaal aysan ku sugnayn muscatu laxmin cad hilibka musca waxa weeyaan waa qidcatu laxmin muscatu laxmin ay qiطcatu laxmin cad hilib isagoon lagu erag ilaahay maalinka qiyaamaha qofka dadka tuuga oo ku tuuga bikayri xaaja baahi sharciya la-aanteed qofka dadka wax weydiista maalinka qiyaamaha wuxuu yimaadaa iyadoo wejigu diiran yahay ilaahay baa saas u ciqaaba maxaa yeelay culimmadu waxay yidhaahdeen xishoosiintu waa seef laftirkeedu waxa dadka lagu dhaca maahan keliya waxaa dadka lagu dhacaa maahan seefta iyo hubka kaliya xishootiintu waa seef sayf اlxayaa la yihahda maa ukida bisayf اlxayaa fahuwa xaraam wa xaaraan waa dadka wara qofkaan hadda kuma talagelin markaasaad tihi adiga awowgaana waa bixin jiray ayaydaana aqiino hadda taasay ahe shan iyo tobanna waa isku soo raacdeen odayaal waa tihiin akhyaaraad tihiin markaasaad dhinacyadan taka gasheen aad tidhi hadda u malayn ma adoo kale waxa weeye maantao kale inaad diidaydo u mara faataxada war balkeen agga iisho agga fiishay uu is yidhi meel aad aada lama arki kabix maa ukida bisayf اxayaa fa huwa xaaraan seefta xishoodsiinta waxa lagu qaataa waa xaaraan ah, waxa la dhacay wy waaas mm. xooga lagula tegay waaas ah. marka dad oo int baryada ku celceliyey nebigu siiyey wuxuu yidhi waxay doonayaan inta u diido inay baqiil yidhaahdaan taasna aqbali ma ilaahayna u barakayma tasili marka waa in layska ilaaliya xadiidkan marka wuxuu tusaa in dadka la baryaa asla waa xaaraan waa xaaraan shaxaadka baryadaa shaxaadka de magaca loo qurxiyo waa baryo laftiis ah, shaxaad iyo baryo waa isku mid ah, ee magaciiyaa la qurxiyo shaxaadku waa baryo ma banaano waa xaaraan ma banaana inuu xaaraan yahay waxaa kutusaa shayga xaaraamta waa lagu yaqaan cadaabaa ka dhashay hadda wejiga qof laga fiiqay sow cadaab maaha ah, wejiga qof hilibkii o dhan laga dhameeyey sow cadaab maaha ah, waa cadaab marka inuu xaaraam yahay kutuse qofka waxayna yidhahan culummadu xadiiska waxaa lagu xambaaraa man ixtarafa su'aala biqayri xaaja qofka ku shaqaysta baryada ayadoon baahi ku xambaartay in saas lagu xambaarana waxaa keenaya xadiiska saxiix muslim xadiiska saxiix muslimka nin saxaabioo la yidhaha qabiisa ayaa laba qabiil oo dhibaata ka dhex dhacday uu dayn u qaado ku heshiisiyey markaasuu nabiga u yimi sala allahu calay wasalam markaasuu rasuulka allow daynkaasaan dusha soo saartay si qabaa'ilkaas aan u kala badbaadiyo ee ii kaalmeen oo wax isii nabigu wuxuu ihi sal اlahu alay slam joog sadaqaa noo imaan doontay intay ka imaanayda sadaqadaas isug sadaqadeeta markaasaa nabigu mas'aladii u sheegay bal fiiriya wuxuu yidhi ina اlmas'alata laa taxilu ilaa liaxadi alaaثatin baryada xalaal uma ahan saddex qof midkood waxaan ahayn saddex qofay xalaal u saddexdiyaa nabigu sheegay sal اlahu alay waslam rajulin taxamala xamaala waa qabiisahaan uu la hadlaayoo kale waa u xalaal ah, wuxuu yidhi nin dusha soo saartay dayn oo dad lagu islaaxina laba qabin dada iska dileen xoolay iska baaba'sheen dhexdhanta ka istaagtaa tidhi waxaan meesha ka dhacay anaa dusha saartay heshiiy xataa ninkaas hadduu qani yahay xoolihiisa inuu ku bixiyo maaha muslimiinta waajib waxaa ku ah inay waxaas bixiyaan oo xataa sekada la siiyo ninkaas hataa qani kastuu yahy taajir kastuu yahy waa in sekada la siiyo maxaa yeelay haddii laydha adigay kugu go'day yaa muslimiinta dantooda ka shaqayna sekada marka dadka la siinayu ka oo sideeda ah, oo suuratu tooba alla ku sheegay sekada dadka la siinayu ka qofkaas so uma jeedin sideedbu oo ugu horeeya dadka dayinka ku soo qaaday danta muslimiinta waa marka nabigu wuxuu yihi qof dayn dusha saartay oo dadku islaaxinaa o faxallat lahu lmas'alatu xataa yusiibahaa uma yumsiku waxa weeye baryadu waa u xalaal inuu masaajidda ka istaago baqarada tago shirarka tago u yidhaahdo war lacagtaasaan dayntay xoolahaasaan dayntay hala bixiyo xalaalay u tahay intuu ka helayo qadarkii u dayntay haddee baabku markuu u furmoo lagu oqonsado inuu kusii shaqaysan lama ogola markuu helo intii lagu lahaa waa inuu ka joogo ah, intii uu qaaday markuu helo kadib inuu sii wato maadaama lagu oqonsaday waa xaaraan markaas kadib ta labaadna nabigu wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam warajulin asaabathu jaa'ixaة اjtaaxat maalahu faxallat lahu اlmas'alaةu xataa yusiiba qiwaama min cayshin aw sidaadan min cayshin qof hantiilo ahaa hantiis hantidiisii musiiba ku dhacday cirib goyda markabaa la degay suuqiyaa ku gubtay waa la dhacay hantidiisi waa baabad haba umahan inuu ku shaqaysto dadka nolosha hoose bartayna maahan ku noolaan karo waa u bannaan tahay inuu weydiisto dadka oo yidha war waa gacan marnaaday waxa lay siiyo ilaa nolol toosa uu keenay nolol toosa markuu helay xaaraan ka isaga kan saddexaad nebigu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam warajulin asaabathu faaqatun xataa yaquula ثalaaثaة min dawi اlxija min qowmihi qad asaabat fulaana alfaaqatu faxalat lahu lmas'alatu xataa yusiiba qiwaaman min cayshin ow sidaadan min cayshin nabig wuxuu yidhi sala allahu alay slm qofka saddexaad waa qof busaarad ku dhacday ama fakriya ku dhacay ilaa saddex qof oo caqlile lama rabo waxaan wax garan oo qaraabadiisa dadka kale xogta ma oga saddex qofoo qaraabadiisa oo ahlu caqli ah ilaa ay yidhahdeen alla hebel fakri baa ku dhacay hebel waa faqiir hebel waa faqiir qofka nuucaasa baryadu waa u xalaal ilaa uu nolol helo markuu nolol helo waa ka joogsanaa kuma sii shaqaysan karo nolol toosan nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam famaa siwaahu min almas'alati yaa qabiisatu suxtun yaakuluhaa saaxibuhaa suxta saddexdaas wixii ka soo hara oo baryo ah waa xaaraan qofku uu cunayo iyadoo xaaraan marka fiiriya haddii xoola meel kuu jiraan ama meel ku yaaliin oo aad xoolo haysato ku shaqayso uu sanadkiiba baryada xooga ka saxa ah, biliqo iyo isbaaro wey soo ma jiro ah, qaar aan isku haysan tuugsada inay isbaaro leeyihiina de ah, waa xaaraan isbaaradeeda mid ma banaana waa xaaraan qacan inuu qofku iskaga shaqayso isagoo nolol heli kara oo dadaada layidhi yaa layidhi gabdhaa tuugsanaya ama niman tuugsanayaa layidhi ya warkaala shaqa layn hayaa meeqa intaas laba jibaarkeeda soo xasriya ka baryada ku soo xasriya ee eh, taas waa biliqo taas waa xaaraan ah, taas mida xalaala shaqadu waa xalaale ama bididkaaga helaya ah, oo dabaan waxay yidhahdeen annagaa shaqaale rabna waa weynay ah, shaqaalada adagoo rabna aan weynay oo dadkii waxay leeyihin walaada baryada ka ka fiixnaatay marka dadka sidaasa oo heli kara shaqo oo tuugsanaya xaaraan wey waxay cunayaan in loo nasteexeeyo la tuso waa oo la yidhaha war ka jooga waa naare yaa naaru ina cunin rawa الbخaariي can cabdاللaahi بni cabaas bukhaari wuxuu ka wariyay cabdالlahi بni cabaas radي الlahu canهuma ana mra'atan haweeney haweentoo min khadcama reer khadcam ah qaalad waxay tihi yaa rasuul الlahi rasuulka ilaahayow ina fariidaة الlah ilaahay waajibkiisii calaa cibaadii addoommadiisa uu ku waajibiyey fi lxaji xajka dhexdiisana uu kula waajibiyey adrakad waxay haleeshay abi abbahayd shaykha duqxaaliyo duqaasoo kabiiro weyn waajibka ilaahay addoommadiisa saaray oo xajka aabbahay ku waajibay qof kasta oo muslim ah xajku hal maruu ku waajiba wuxuu ku waajibayaa markuu qaangaaro xorna uu yahay xoola uu ku xajiyanu heli karo oo ah xoola uu ku tago kuna soo laabto intaas uu maqan yahayna dadkii diilka ku lahaa wux uga tago uu helo markuu intaas helo qof kastoo muslima waa rugni min arkaan islaam waajiba ku yahay xaj hal marayna waajib ku tahay mar labaad inuu ku laabto waa sunna waajib kuma ah hadduusan isagu nadar iyo gelin oo isku laazimin mar dambe ku waajiba marka waxay tihi waajibkiiyaa haleelay aabe waana duq kabiir ah laa yafutu duqaasoon ku sugnaa karin calaa raaxilati daabadda iskuma xeli karo daabadda halkaas marka fiiri qofka hadduusan daabadii isku xeli karin safarkii ma awoodo ma awoodo baabuurkiiba ma raaci karo diyaaraddii ma kori karo daabadii iskumaba xeli karo ma awoodo qofkaas safarka ma awoodo dadka xajku ku waajibaana waa labo qof xoolihiina waa haya xoogu ku bixi lahaana waa haya kaas waxaa waajibayn isagu baxo haddaan wax kaloo hortaagan la-a qofna xoolihii waa hayaa laakiin xoogu meesha ku eeda ma hayo kaas waajib waaa in laga xajiyo oo uu qof diro waajib saasaa ku ah qof naftiisa ka xajiyo inuu diraa waajib waxyaalaha aad ku garan karto inuusan qofkan awoodin inuusan daabadda isku celin karin gaarigan kor hadii laa ma kori karo diyaaradda kor ma kori karo qofkaas xaj ma awood hadda waxaa arkayda fiiri baabuurka waa la saara diyaaraddana waa la saara waana laga dejina dawaafkana waa la dawaafsiina ma awoodo saci waa la qaada ma awoodo carafo waa la geynaa ma tegi karo waxba dhagax ma tuura karo maxaa lala soo doon waxaa lala soo doon xaydka qofka ah, hal camal isagu ma samaysan karo qofkaas ma awoodo marka waxay ahayd inta laga soo tago qof inuu degsado oo u iga xaji oo uu wakiisho oo uu xoolihiisa kula baxo haddii eelkiisa caruurtiisa ka baxayd ay ka bixi qof ka diraan saas wey fiiri nabigaa sida loogu caddeeyey waxay tiri gabadho daabadda iskuma celi karo afa axuju canhu ma ka xajiyaa ay tihi qaala nabig wuxu uhi nacam ka xaji wadaalika xukunkaasu fii xajati lwadaacu ahaa macnaha lama nasakin wey waa aakhiru xayaati nabiy sala allahu alay slam lilwira xajat lwadaac taas maxay kutusaydaa qofka xajku ku waajiba waa labo qof xoolihiina waa haysta xooggiina waa haysta waddaduna waa furan oo waa tegi karaa qofkaas asagaa tega xoolii waa haya xooggii waa haya ammaanu ku tagana waa jira oo wadadu waa furanta oo cabsama kaas waa inuu isagu taga qofna xoolii waa hayaa laakiin ma tegi karo xoog ma waa inuu qof dirsadaa qofkaasna rag iyo dumar waa isku mid ninka gabar waa ka xaji karta xadiiskeedu waa kana haweenayna nin waa ka xaji kara marka qofkaas laakiin shardi waxaa ah inuu yahay qofka qofka ka xajine qof awal xajiyey qof awal xajiyey ah, qof awal xajiyey wy nabiga sal اlahu alay slam inuu arkay xajina labayk allahuma can shubruma le markaasaa nabigu shubrumuhu waa kuma kaasu waa walaalkay kaasu adugu ma xaji kaasu may ad adugu marka hore aji horta bal adugu inta shubruma u kaagin aduguo naftaada ilahay ka ajiib ah, kadib shubrumo usoo laabo marka qofku waa inuu naftiisa xajiyey waxaana shardi ah qofka aad wax u dirsaydo ina khayra man istajarta alqawiy اamiin qofkaa leeda qof iiga xaji maaha qof walba warna ma haydo qof iiga xaji markaad leedahay laba shardi waa in laga helaa o horta cilmi waa inuu leeyahy xaj oo uu xaj yaqaan ammaanada waa inuu leeyahy iyo alla ka cabsi laakiin qof iska baahan waxa weeyaan kan waa ka qaada waa ka xajina kana waa ka qaada waa ka xajina kana waa ka qaada saddex qofuu sanadan qaada hal qof aana laga xajin kara hadhawaadka culamada isagoo weydiina shiikh Eh, waa iska gaajoona waa iga caddeen saddex qofaan ka qaaday mid walba waa ka xajinahaan idhi midaan ka xajiyey labadii kale ligu le aan sameeya daa dhibaatada qoorta gashaday bal sanadka dambe haddii alla ku gaarsiiya kan kasii dambe baahidiya kuwaas waa jirtaa sanad dambe soo maha khaainna waa yahoy alla uga daraa dhici karta soo ma jeedi marka qofka marka aad leeda qof iiga xaji labadaas shardi waa ina iska fiiridaa ina khayra man istajarta alqawiyu lcamiin qof cilmi leh oo xajka yaqaano quwa cilmiya leh ammaano iyo alla kacabsina leh labadaas qof aan lahayn hadiri rawa الbخaariyu can cmar radي الlahu canh cmar ibn khadaab bukhaari wuxuu ka wariyey yaquul inuu leeyahay samictu nebiya nabigaan maqlay salى الlahu عalayه wasalam biwaadi اcaqiiq waadi اcaqiiq xaal uu nabigu ku sugan yahay waadi اcaqiiq waa meesha la dal xulayfa reer madiine markay magaalada madiine laga soo baxo meesha laga xigto way xajka ama cumrada dalxulayfa wey nabiga salى الlahu عalيه wasalam isagoo waadilcaqiiq ku sugan yaquulu xaalu leeyahay ataani laylata aatin waxaa ii yimid xalay mid ii yimid min rabbi xagga rabbiga iiga yimid faqaala wuxuu yidhi salli tuko fii haada alwaadi waadigan waadigan almubaarak in la barakeeyey waadigan waa waadi barakaysana ku tuko laba raqo ragcatay lxraam ayay culammada gobol ku magacaabaan xadiidkaas wuxuu daliil u yahay qof kasta oo xajina ama cumraysana oo dalxulayfo ka soo xihana inuu laba ragca meeshaas ku tukado qof kasta oo xajina ama cumraysana hadduu ka soo xihana meesha reer madiine ka soo xirtaan bal xulayfadu magaalada madiine awal waa ka baxsaneed lix kilomitr camal hadda magaaladiia soo gaartay magaalada afkeedii ku taalla marka madiine laga soo tagaa laga xirtaa qof kastoo halkaas ka soo xidhana labadaas ragca laga rabo meelaha kale laba rag oo gaarahoo ku soo aroortoo daliilla lama hayo meelaha kaleoo dhan marka laga xihana ama yalala ha ama meel kale ha haday wakti salaadeed kugu soo adana tuko haddii kale laba salaadood oo ixraamka u qaata daliil cad male meeshaan laakiin makaankaana salaada iskale oo waadi caqiiq ah isagaas salaada ku soo aroortay waqul waxaadna tidhaahdaa cumratan labayka allahuma cumra qul waxaad tidhahdaa cumratun cumro cumradaasu fii xajatin maca xajatin xaj la jifis ahaatay qaarin uu ahaa nabigu sal اlahu alay aslam xaj iyo xumru isku xirto ah, hal mar isku xirto saddex kaaba wax loo xirtaa marka la xihana in qofku cumro kaliya xirto cumrada markuu dhameeyo kadib xajka xirto mutamatica la idhahda iyo inuu hal mar wada xirto oo u yidhahdo cumratun fii xajatin macnaha cumratun maca xajatin qaarina la yidhah labadoodii isla xirto iyo inuu xaj kaliya xirto oo u yidhah labayk allahuma xaja markuu xajka dhameeyo kadib inta ka baxo xaramka uu cumro soo xirto kaasna ifraadaa la yidhaha saddexda nuuc culammadu ijmaacay ku soo rabeen in loo loo xaji karo loona cumraysto saddexda nuucda laakiin yaa fadli badan ay isku khilaafeen shaaficiyadu waxay qabaan ifraad laakiin adilada marka la fiiriyo waa caddahay waxaa xoog badan qowl kale waxaa ugu fadli badan tamatuc qofkii aan hadyi iyo xoolo wadin qofkii hadyi iyo xoolo wadana qiraanka u fadli badan waa tii nabiga ilaa nabigu hadyi waday marka saasay u kala duwan yihiin wallahu subxaanaه wa taعaalى aclam slى اllah وsلم وbaaraka عalى nabiyina mxamed